alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiir suurati almaa'ida oo aynu darsigii ugu dambeeyey caawa geli doonno in sha allah waxaynu ka bilaabaynaa aayadda ah, boqol iyo lixyo toban oo min suurati almaa'ida waid qaala allahu ya ciisa bna maryama a qulta linnaasi ittakhidunii wa ilaahayni min duuni illaah qaala subxaanaka ma yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu ma fii nafsii walaa aclamu ma fii nafsik inaka anta callaamu lhuyuub allah wuxuu yidhi waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama ay wadkur waxaad xustaa id qaala goorta uu yidhi yacni odhan doonaa looga jeedaa allaahu allah uu yidhi yaa ciisa bna maryama ciisow ibna maryama ina maryama ahaaday a anta qulta linnaasi maadiga ayaa dadka ku yidhi ittakhiduunii iga yeesha aniga wa ummiya iyo hooyadaybaa waxaa ka yeelataan ilaahayni laba ilaah laba macbuud ka yeesha maadiga ayaa ku yidhi min duuni illaahi yacnii allah sokadii yacnii laba ilaah naga yeesha maadiga ayaa ku yidhi allah wuu og yahay inaanu ku odhannin inaanu ciisa bnu maryam sidaa odhan allah waa og yahay laakiin su-aasha wuxuu weydiinayaa si marka waxa weeye ay u noqoto canaan iyo markaa eh, ay ugu noqoto xujada lagu oogaayo iyo markaa canaan lagu canaananayo qoladii markaa ka yeelatay ilaahyada ka dhigatay ciise bnu maryam iyo hooyadii ka dhigatay laba ilaah ka dhigatay ayaa waxaa la caddaynayaa inuu ciisa bnu maryam beri ka yahay sidaanaanu ka odhan iyagu waxay u qabeen ciise bnu maryam arrinkaa inuu la yimay u qabeen qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq wuxuu yidhahdaa ciise bnu maryam waa odhan doonaabaa loo jeedaa subxaanaka ay tansiihan lak ilaahow xumaanka hufnaan baa kuu sugnaatay adaa xumaan ka dheer oo nuqsaan iyo ceebba ka nasahan maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq maa yakuunu lii ima sugna aniga oo bimacnaa iima bannaana oo mid ii suuragala ma aha an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaq waxaan xaqiigu sugnay inaan idhaahdaa mid ii suuragala oo ii bannaan ma aha arrinkaana xaqiiguma sugnaan marka inaan idhaahdaa iima suuragal ahoo iimana bannaana igamana dhicin in kuntu qultuhu faqad calimtah in kuntu haddii aan ahay qultuhu mid sidaa yidhi haddaan ahay faqad calimtahu xaqiiqee waad og tahay yacnii haddaanan odhanna waad og tahay baa looga jeedaa yacni xaqiiqadu siday tahay yacnii ilaahay waad og tahay taclamu maa fii nafsii taclamu ilaahayow waxaad og tahay maa fii nafsii waxa daatadayda ku sugan baad og tahay yacni maa fii nafsii yacni markaa daatadeeda waxa ku sugan ayaad ogtahay inay jiraan walaa aclamu ma ogi anigu maa fii nafsika waxa daatadaada ku sugan inay jiraan iyo siday yihiin ma ogi innaka adigu anta adigu callaamu lguyuub haybabka qarsoonkii u cilmiga badnaa ayaa tahay aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa ciisa bnu maryam inuu ilaahay ku odhan doono maadiga ayaa ku yidhi anigii hooyada iga yeesha laba ilaah maadigaa ku yidhi goorta sidan lagu odhanayaa ciisa bnu maryam waa goorma maaha wax hore u dhacay oo yacni fi dunya intuu adduunyada joogay wax dhacay maaha culammadu laba qowl bay ka leeyihin bacdu ahlicilmi waxay leeyihin yowmu alqiyaama lagu odhan doonaa waa qowl qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya markii la rafciyey oo samaawaadka la qabadsiiyey ciisa bnu maryam oo arlada laga qaaday markaa isagoo samaawaadka ku sugan oo samada ku sugan baa la weydiiyo hadalkan waa la yacni weydiiyey laba qowloo saasaa ku jira salafkii labadaasay ugu qaybsameen qataada wakayruhu waxay yidhaahdeen waa yowmu alqiyaama suddina waxaa laga soo naqliyey isaguna inuu yidhi maye bacda rafcihi wakhtigii adduunyaday ahayd laakiin bacda rafcihi ila asamaa marka samada loo kor yeelay ayuu allah hadal ka weydiiyey ciisa bnu maryam suddi baa sidaa maray waana sida ibnu jariir atabari uu doortay weeye oo sida suddi ayuu raacay qarino wuxuu ka dhigay maadaama markaa waxa weeye ay ku jirto in tucadibhum fa innahum cibaaduka wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim iyo maadi in lagu sheegay waid qaala allahu yaa ciise bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah qaala subxaanaka marka qaala qaala yacni waxa weeye maadiyadaa lagu sheegay buu qariino ka dhigay iyo in tucadibhum fa innahum cibaaduk waa yahay ibnu kasiirku wuxuu markaa isagu arjaxayaa sida qataada wakayruhu mareen baa arjaxa buu odhanayaa saasaa adhara qataada wagayruhu siday mareen ayaa adhara arrinka markaa ibnu jariir atabari uu yidhi maadiyada ayaa ayaa qariino u wuxuu kaga jawaabay akhbaarta qiyaamada si badan bay u soo aroortaa iyadoo maadi lagu sheegaayo yaa oo maadi markaysagaa laynoogu sheega o nufika fi suur suurkii baa la afuufay suurka goormaa la afuufay weli lama afuufina waa la afuufi doonaa baa looga jeedaa wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safaa yacni wuu iman doonaa baa looga jeedaa marka akhbaarta qiyaamada yacni aad bay u dhacdaa qur'aanka in lagu soo naqliyo bisiiqati almaadi siiqo maadiya lagu soo naqliyo ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa maadiga loogu soo naqlinayaa yacni alafcaal almaadawiya waxaa loogu soo naqlinayaa yani litaxaquqi wuquuciha dhicitaankeedu inuu xaqiiqo yahay daraaddeed baa lagu soo naqliyaa maadiga oo markaasaa waxaa laga tilmaamayaa sida loo hubo inay dhacayso waxay ka dhigan tahay kaannahu shay dhacay oo kale inuu yahay oo mutaxaqiq ah yaa marka halkanna saasoo kale weeye ficillada maadiga lagu sheegay yacnii qariino uma noqonayaan in la yidhaahdo waa markaa shay dhacay oo tegey in la yidhaahdo ee waxa weeye waa markaa shay soo socda weeye isla markii la rafciyeyna markaa lagama dhigan ciisa bnu maryam ilaah lagama dhigan yacni bacda rafcihi muddo badan dabadeed ayaa markaa dadka qaarkood caabudeen oo ilaah ka dhigteen laakiin marka iyadoo ciise la caabudaayo in ciise la rafciyey ma aha ama judhadkii la qaaday oo la rafciyeyba inay dadka qaarkood caabudeen oo ilaah ka dhigteen ma ahee yacni mar dambe ayaa taxriifaadkani markaa dhaceen oo ay dhacday dadka qaarkood inay caabudeen saas aawadee waxaa looga jeeda yowmulqiyaama in la weydiinaayo iyadou ilaahay og yahay oo allah wax ka qarsooni aanu jirin ayuu haddana ilaahay weydiinayaa waxaa loo weydiinayaa taqriican wa tawbiikan licaabidiih canaan kulul oo lagu canaananaayo qalbigoodana lagu garaacaayo ee kuwii caabudaayey lana caddaynaayo baatil inay ku caabudayeen ciisana aanu kaga raalli ahay wuxuu isagu markaa ciise bnu maryam wuxuu isagu ogaa ama ka raalli ahaa ama dadka ugu yeedhay yacni markaa midnaba ma aha iyagaa iska caabuday oo ku talax tegey oo itraaga iyo ku talax taga la yimi waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ciise bnu maryam hooyadiina saas si leeg way caabudeen kiristaanka qaarkood oo saalis salaasa markay sheegayaan baa ka dhigay kiristaanka ka mid a saddexu inay yihiin siday ka cabiraan alaab walibni wa maryam oo ay markaa waxa weeye markaa maryam ku saddexaynayaan qaarkoodna halka saddexaad waxay gelinayaan booska markaa saddexaad waxay gelinayaan ruuxulqudus ayaa kiristaanka qaarkoodna ay gelinayaan waataynu ku soo maray hadalka allah uu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaasa yacnii kuwii saalisalaase yidhi saddex ilaah mid ka mida weeye ciisa bnu maryam saddexdaasoo isku ilaah waaxida ah kiristaankii sidaa yidhi waa gaaloobeen waatuu allah uu yidhi qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq waa ka tabarru'a ilaahayna waa nasahay tasbiixda wuxuu u hormariyey lianna shirka masabatun lilaah waayo shirkiga ilaahay loo shariig yeelo cid kale lala caabudaa waa cay iyo aflagaado allah la caayaayo la aflagaadaynaayo weeye sidaas aawadeed buu tansiiha u hormariyey subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq waxaa kaloo laga qaadanayaa cinda tacajub in markaa tasbiixda in la tasbiixsadaa inay tahay markaa mid bannaan waxaa laga soo naqliyaa bacdu salaf inay karaahiyaysteen yacni markaa takbiirta ama tasbiixda yacni wakhtiga marka la yaabka qofku yaabo inuu ama tasbiix ama markaa waxaa weeye ama markaa takbiir la yimaado bacdi baa laga soo naqliyay daa'ifo salafkii ka mida inay karaahiyeysteen laakiin marka karaahadoodaasi laa maxalla laha min alicraab maxalka kuma leh waayo nusuustii adilada ay khilaafsan tahay oo waxa weeye ciise bnu maryam waa kan ka hormariyey tasbiixda subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq waata markaa ku soo aroortay axaadiista axaadiis badanoo mutacadida waata ku soo aroortay subxaana allah ina almu'mina laa yanjusu allah baa xumaan ka nasahane mu'minku ma nijaasoobo marka cinda tacajub in la tasbiixsado waa laga qaadanayaa wakadaa takbiirtuna waa la mid allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadih kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kama lahum aaliha yacni markaa xadiiskaa laftiisana waa ku soo aroortay tirmidi wakayruhu soo wariyeen axaadiis kalena waa ku timi ciise bnu maryam wuxuu yidhi in kuntu qultuhu faqad calimtah ilaahayow haddaan idhi waad og tahay yacni shardigu ku xidhaya yacni allahna wax walba waa og oo cilmiga ilaahay waa waasico wa huwa bikulli shayin caliim wax walba allah waa u cilmi badan yahy marka waxaa macnuhu dhacayaa haddaan idhi iyo haddaanan odhan mid walba ilaahay adiga ayaa xaqiiqada oga laakiin arrinkaasi markaa mid marnaba iga dhacay maaha wuxuu sii adkaynayaa cilmiga ilaahay siduu waasicu yahay dabeedna wuxuu ihi taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik waxaad og tahay maa fii nafsii waxa daatadayda ku sugan waad og tahay inay jiraan laakiin anigu waxa daatadaada ku sugan iyo siday tahay ma ogi ma ogi cilmigan culamada qaar waxay ku fasireen taclamudu inay tahay bimacnaa markaa tii yacni markaa eh, tii macrifada ahayd inaynay ahayn calima mar waxay noqotaa yacni mid markaa macrifo basiitay noqotaa marna mid murakaba abay noqotaa mid xukum weheliyo iyo mid markaa basiida yacni labada mid walba u dhacdaa marna hal mafcuul bay qaadataa marna laba mafcuul bay qaadataa wax wax lagu ogsoon yahay mar sheegtaa marna waxay sheegtaa yacni macrifo keliyo hadday carafo la macno tahay calimadu hal mafcuul keliya ay qaadataa walicilmi cirfaanin wadanni tuhama tacdiyatun liwaaxidin multasama waa ka odhanaya ibnu maalik yacni calimada markaysaa cirfaanka faa'iideynayse carafo la macnada ah waxaa mafcuul keliya loo gudbiyaa mafcuul labaad ma qaadato mafcuul labaad ma qaadato saas aawadeed yacni markaa ilaahay waxaa lagu sifeeyaa cilmi baa lagu sifeeyaa cilmigaasina wuxuu markaa noqonayaa yacni markaa cilmi dhammaystiran buu noqonayaa wax walba siday yihiin iyo siday ku sugan yihiin ayuu allaah og yahay cilmigaysana waa cilmi aan jahli ka hormarin culamada qaarkood markay kale sheegayaan carafa iyo calima bacdibaa waxay yidhaahdeen cirfaanka waxaa loo isticmaalaa yacni macrifada jahligu ka horreeyaa cirfaan la yidhaahdaa laakiin ah, yacni markaa haddii aan markaa jahli ka horrayn oo jahli ka hormarin yacni cirfaan lama yidhaahdo calaa haada markaysaga haddii saa lagu socdo dee allah laguma sifayn karo ayay noqonaysa waa yahay marka calaa kulli xaal sidaa marka lagu socdo waxay qadareen mafcuul kalay qadareen taclamu ma fii nafsii kaa'inan ama mawjuudan ama haabitan ama xaasilan walaa aclamu maa fii nafsii xaasilan ama kaa'inan yacni saas oo kale ayay qadareen innaka anta callaamu alghuyuub magaca allaahi callaamulghuyuub ayuu markaa ku khatimay inuu ilaahay haybabkoo dhan u cilmi badan yahay oo wax walba og yahay wax ka qarsoonna aanu jirin waxaa jirta inta shardiyada ah culammada carabiyadu waxay sheegaan waxay faa'iidaysaa mustaqbal saas aawadee haddii maadi la geliyo waxay u dhacaysaa macno mustaqbal bay u dhacaysaa adda maaragta maadi baa la geliyey ficil maadi ah in kharajti ila suuqi fa anti taaliqun masalan hadduu yidhaahdo haddaad suuqa u baxdo wakhtiga soo socdaa waad iga furan tahay bixitaan hore u dhacay oo maadiya faa'iidayn mayso waxay faa'iidaynaysaa istiqbaal wakhti soo socday faa'iidaynaysa maadigii bay ka dhigaysaa macno mustaqbal ka dhigaysaa saas aawadeed inta shardiyadii hadday ficil maadiya gasho waxaa mashhuuroo caana in la yidhaahdo waa maadawiyatun lafdan mustaqbaliyatun macnan xagga lafdiga waxay ka tahay maadi laakiin xagga macnaha waxay ka tahay mustaqbalo wakhti soo socday faa'iideynaysa wakhti soo socda ayay faa'iideynaysa yacni saasaa mashhuura mawdican oo kale haddaba see loo tawjiihinayaa in kuntu qultuhu faqad calimta ma isagoo aakhiro jooga ayuu odhanayaa wakhtiga soo socda haddaan ahay mid siaa yidhi sidaa mid odhanaya haddaan ahay wakhtiga soo socda faqad calimta dee taasi muraad maaha wakhtiga soo socdee dambeeyee yacni markaa shardiga lagu xidhayaa goormuu noqonayaa markaa aakhiro la joogo yaa yacni marka haddaba waxa weeye tan noocaasa waxay yidhaahdeen culammada qaar waa in markaa la awilaa maxaa lagu awilayaa yacni in sabata fi lmustaqbali anii qultuhu fi lmaadi yasbutu annaka calimta hadduu wakhtiga soo socda uu caddaado inaan horay u idhi arrinkaa inaad og tahay baa suura taawiil noocaasay mareen mawdican oo keliyana kuma imanaya mawaadic kalena waa ku yimid oo kale ya in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkaadibiin in kaana qamiisuhu qudda min qubul waxaa loo jeedaa wakhtiga soo socda haddii qamiiskiisu yacni markaa xagga hore ka dilaaco maya waa wax hore u dhacaa laga warramaya laakiin taa lafteeda waa awiilanoo waxay ahayn in tabayana fi lmustaqbali ana qamiisuu qudda min qubulin fi lmaadi ya in la yidhaahdo haddii ay caddaato wakhtiga soo socda ama ay sugnaato in waxa weeye khamiiskiisa horay looga dilaaciyey xagga markaysagaa soo jeedka yacni iyadaa run sheegtay imra'atu alcasiiz isaguna been buu sheegay in kunti almamti bidanbin baa la mida looma jeedo lagama tilmaamaayo caaisha ay haddii wakhtiga soo socda aad dembi ku dhacdo waxaa laga tilmaamayaa wakhtigaa hore waxaa la sheegayaa hadday dhaceen baa loo jeeda kullu daalika waxay yidhahan yuawil waa la awilaya qaacidadii si ay u ilaaliyaan alcallaamatu ibnulqayim masaladaa wuxuu ku baxsiyey kitaabkiisa la yidhaahdo badaa'icu alfawaa'id ayuu kaga hadlay wuxuu yidhi qowluhu in kuntu qultuhu faqad calimtah fahada shardun dakhala calaa maadi allafdi wa huwa maadi almacnaa qaطcan waa shardi galay e, shay lafdigiisu maadi yahay macnihiisuna qaطcan maadi yahay lianna almasiixa ima an yakuuna e, hada alkalaamu qad sadara minhu bacda rafcihi ila asamaa'i aw yakuuna xikaayata ma yaquuluhu yowma alqiyaama wa cala taqdiirayni fainamaa tacallaqa ashartu wa jazaa'uhu bilmaadi labada taqdiir yacni laba midun weeyi in la yidhahdo hadalkan waxa weeye qiyaamada ayuu ciisa bnu maryam odhanaya oo uu ka soo fulaya iyo in la yidhaahdo markii samada loo rafciyey dabadeed buu hadalkani yacni markaa uu yidhi yacni markaa ciisa bnu maryam labada taqdiirkii lagu socdaba shardigu iyo jazaagiisuba shay maadiyoo tegay buu ku tacalluqaa waqalita cala allahi man qaala ina hada alqawla waqaca minhu fi dunya qabla rafcih waxaa marka arrin khalada oo aan sax ahayn allah ka sheegay cidda tidhi hadalkani wuxuu ka dhacay ciise bnu maryam isagoo adduunyada joogo aan la rafcin cidda sidaa tidhi wax baatilay ku hadleen aanu ilaahay sheegin wa taqdiiru in akun aquulu haada fa innaka taclamu oo dabeedna yidhi cidda markaa sidaa qaladka ah u tilmaantay haddaan ahay mid markaa sidaa odhan doona waad og tahay taasi waa taxriif macnaha aayadda la taxriifinayo macnaheediiba la beddelaya buuri waa soo wada ilaa uu ka yidhi falaa yajuusu taxriifu kalaami illaahi intisaaran liqaacidatin naxwiya hadalka ilaahay in la taxriifiyaa ma bannaanoo la beddelaa oo macnaheedii laga beddelaa qaacido naxwi ah badbaadin la badbaadinayo daraaddeed in hadalka ilaahay loo taxriifiyaa oo loo beddelaa ma bannaana hadmu mi'ati amhaaliha ashalu min taxriifi macna alaaya boqol qaacidoo la mida ah, duminta la dumiyaa ka sahlan aayad macnaheed in la taxriifiyo khulaasadu waxay tahay wuxuu sheegay wuu tilmaamay qolyaha qaarkood siday ku awileen oo uu ka soo naqlinaayo ibnu sarraaj wakayruhu ka soo raraayo oo qolyaha odhanaya in sabata markaysaa fi lmustaqbali annii qultuhu fi lmaadi yacni markaa sidaa qadaraya oo sidaa ku awilaya kadib waa soo naqliyey dabeedna wuxuu yidhi markaa saasi muraad ma ahay kadib wuxuu sheegay qaacido wuxuu yidhi waxaa jira buu yidhi altacliiqu alwacdiyu yastalzimu alistiqbaal waaltacliiqu alkhabariyu laa yastalzimu alistiqbaal naxwa haadaa buu ka cabbiray wuxuu yidhi markaa tacliiqa wacdiga ah shay ballanqaada haddii tacliiq lagu sameeyo oo shardi lagu xidho wuxuuna muu yahay yacni wax la ballan qaadayo oo dambeeya istiqbaal baa ka laasimaya inuu mustaqbal yahay watacliiqu alkhabariyu laa oo aan wacdi ahayn oo ballanqaad ahayn laakiin khabari ah haddii markaa waxa wax lagu xidho istiqbaal ma laasimsanayso inuu shaygaasi mustaqbal yahay laasimsan mayso ashyaadan aynu sheegnay aayaadkan iyo axaadiistan aynu tilmaannay saddexdubana waxa weeye waa tacliiq khabari ya markuu nebigu ku leeyahay xadiiska saxiixaynka yaa caaishatu in kunti almamti bidenbin faastakfir illaah caaishaay haddaad dembi ku dhacday ilaahay dembi dhaaf weydiiso in kunti almamti bidenbin muraadka looga jeedaa maxay tahay markii la masabiday oo caaisho lagu masabiday zino oo la yidhi way sinaysatay waxyigiina raagay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hore loogu waxyoon waayey muddadii dheeraatay muddadii ay dheeraatay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe ayuu caaisha wuxuu ugu yimi gurigii hooyadeed iyo aabbaheed ayuu ugu yimi iyadoo aabbaheed iyo hooyadeedna la joogaan markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa caaishatu in kunti almamti bidembin caaishay haddaad dembi ku dhacday oo bimacnaa dembigaasi dee uu jiro nebigu waa u malaynayey oo waa u badinayey inaan u jirin laakiin cilmi yaqiini ah ma hayn cilmi yaqiini ah ma hayn laakiin danniga khaalibkaa ah wuxuu u haystay arrinkaasi inaanu dhicin oo jirin umuuraha qaybigaana haddaan loo waxyoon nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ayuu kala mid yahay oo qaybka ma oga caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul markaan loo waxyoon ma oga haybka laakiin qadarkii looga waxyooday ee hayba waxyi haddii loogu sheego markaa intaa waa ogyahay wuxuu idhi yaa caaishatu in kunti almamti bidanbin caaishaayo haddaad dembi ku dhacday fastakfir illaah muraadka looga jeedaa ma aha wakhtiga soo socda haddaad dembi ku dhacdo muraadka looga jeedaana ma aha wakhtiga soo socda hadday caddaato inaad dembi ku dhacday iyadu la khitaabaya iyadaa nafsadeeda og iyadaa markaysaga xaalkeeda si yaqiina uga warhaysa iminkadan haddaad adigu ogtahay haddaad adigu dembi ku dhacday oo hore ugu dhacday ya oo dembigaasi kaa dhacay dee ka toobad keenoo allah ka dembi dhaaf weydiisa waa atacliiqu alkhabariy waa tacliiq khabari ah maa tacliiq wacdiya ma marka istiqbaal ka laazimi maayo wakada in kaana qudda qamiisuhu min qubul waa la mid aayaddanna waa la mid marka sidaas aawoodee maadinimadeedaa lagu soconaya alcalaamatu ibnu qayim masalada markuu sharxay wuxuu yihi wa hadihi daqiiqatun khalat minha kutub nuxaati walfudalaa waa dhici kartaa inay u qorayaan masaladani waa mas'ala daqiiqa oo kutubta culammada nuxaadda iyo fudalada markaa kutubtoodu mas'alo ay ka madhnaatay weeye yacni faa'iido yacni markaa seegtay oo aan markaa ku qornayn markaa weeye kitaabka badaa'icu badaa'iculfawaa'idna waa fawaa'id badan yahayoo yacni markaa taalibulcilmiga mustafiidka aad ba u intifaacaya albadaa'icu kasmihi badaa'ic baynu marar badan idhi ya waa ismun calaa musaman fawaa'id badan oo kala duwan oo marba nooca qaarkood caqiide yihiin qaarkood naxwo yihiin qaarkood tafsiir yihiin qaarkood markaa culummo kale yihiin cilmiyo badan oo kala duwan ayuu markaa halkaa ku kulmiyey markaa ardayga mustafiidka ahi waa fawaa'id fara badan buu ka heliyey allah waxa uu waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi ay yaquulu odhan doonaa looga jeedaa waa maadi baa laga cabbiray laakiin macnuhu mustaqbal buu u dhacayaa mudaaric buu u dhacayaa taqaarud wax la yidhaahdaa jira oo ficil maadi la cabbiro mudaaric looga jeedo ama mudaaric la cabbiro maadi looga jeedo yacni markaa waa nooci wey akhbaarta qiyaamadana aad bay ugu badan tahay in maadi laga cabiro wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi ay yaquulu odhanaayo allaahu allah liciisa ciise ku odhanayo fi lqiyaamati maalinta yowmulqiyaamaha uu ku odhanaayo tawbiikhan liqawmih canaan uu canaananaayo qowmkii ciise uu canaananayo daraaddeed uugu odhanaayo liqawmihi liqowmi ciisa baa macnuhu dhacay aad tiraa waa mafcuulu lahu ama tawbiikhan ay muwabbikhan aad xaal ka dhigto xaaluu canaananayo liqowmihi ay liqowmi ciisa qowmkii ciise u canaananayo yaa ciise bna maryama ciisow ibna maryama ina maryamo ahaadayow a anta qultama adiga ayaa yidhi linnaasi dadka ku yidhi itakhiduunii iga yeesha aniga wa ummiya iyo hooyadayba ilaahayni laba ilaah naga dhigta labadaa ilaahoo min duuni illaahi kaa'inayni min duuni illaahi allah sukadii ahaaday naga dhigta maadiga ayaa ku yidhi qaala wuxuu yidhi ciisa ciise yacni wuu odhan doonaa baa loo jeedaa waqad urcida isagoo markaa argagaxay oo bimacnaa baqay wuxuu yidhi walxaal qad urcida yacni naxdin uu gariiray subxaanaka ay tansiihan lak ilaahow xumaan ka dheeraan baa ku sugnaato adaa xumaan ka hufan oo ka dheer camaa laa yaliiqu bik waxaad ka nasahanta ka dheerto ka hufan tahay camaa laa yaliiqu bika waxaan ku habboonayn oo min shariikin ay mushaarikin mid wax kula wadaaga waa faciil oo mufaacil looga jeedo shariik mushaarik wahayrihi iyo wax kalaba waxaa soo gelaya naqsi iyo ceeb kastaa soo gelaya tashbiih baa soo gelaya waxaa soo gelaya awlaad iyo markaysagaa saaxibo iyo shariik intuu waa soo gelaya maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq maa yakuunu lii iima sugna bimacnaa iima bannaana oo mid ii suuragala ma aha maa yembagii mid ii habboon ma aha mid ii suuragala ma aha lii aniga an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaqa waxaan xaqiigu sugnayn oo ii bannaanayn inaan idhaahdaa mid ii bannaan oo ii suuragala maaha bixaqin waa khabaru layse layse khabarkeedii weeye wa liina litabyiini caddayn bay u sugnaatay yacni markaa caddayn la caddaynaayo ayay u sugnaatay marka xaqii bay sii caddaynaysa litabyiin markuu yidhi muxuu u jeedaa liidu maadaama litabyiin ay tahay bimacnaa bixaqin kuma tacalluqdo ayaa macnuhu u dhacaya calaa haada waxay noqonaysaa taqdiir bay u baahan tahay icraabta uu maray jalaaldiin asuyuuti oo macnuhu wuxuu u dhacayaa acnii lii waa sida sakyan laka ama racyan laka loo yidhaahdo kale marka marna ficil baa loo qadaraa marna mubtadaa loo qadaraa mawdican saaxib alxaashiya siduu caddaynaayo ficil buu u qadarayaa acnii lii waxaan u jeedaa yacni xaqaasi lii aniga markaa inuu ii sugan yahay saasaan u jeedaa acnii lii awjuh kalaa ku bannaan oo wejiga uu maray aan ahayn ee taqdiirka u baahan awjuhda kale waxaa ka mida liida in xaal laga dhigo oo la yidhaahdo marka la laqbaynaayo maa yakuunu lii aniga iima suuragal ahaa bimacnaa ima bannaana maa laysa lii bixaqin maa laysa bixaqin waxaanu xaq markaa iigu sugnayn xaqaasi xaaluu yahay kaa'inan lii mid aniga ii sugan yahay oo la yidhaahdo waxaa laga xaalaynaya xaq baa laga xaalaynaya waayo sifuu ka ahaa waa ka soo hormaray nakiro sifadeed haddii la hormariyana xaal bay ka noqotaa weji kale waxa weeye kaynu marray laqbadayo inaan caddayn be ayuu markaa waafaqsan yahay oo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo xaq buu ku tacalluqaa xaqna waxaa loo jeedaa bimacna mustaxiq macnuu markaa wuxuu u dhacayaa maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq maa yakuunu lii aniga iima sugna bimacnaa iima bannaana maa laysa lii waxaanu iigu sugnayn bixaqin xaq waxaanu aniga iigu sugnayn oo aanan istixqaaqayn oo mutaysanayn oo liida la yidhaahdo xaq bay ku tacalluqaysaa yacni markaa maa laysa eh, mustaxiqan lii bay macnuhu markaa ka dhigmayaan waxaan anigu mutaysannin aanan xaqu lahayn yacni mid ii sugan maaha inaan idhaahdo marka calaa kulli xaal wejiga uunuu yidhi markaa lii litabyiin waxay noqonaysaa acnii lii in markaa ficil loo qadarayay noqonaysa in kuntu qultuhu faqad calimta in kuntu haddii aan ahay qultuhu mid sidaa yidhi faqad calimtahu xaqiiqee waad ogti jumhuurku maxay odhanayaan in yahbut annii qultuhu fi lmaadi yahbut annaka calimta yacni waxa weye waxay noqonaysaa siday jumhuurku leeyihiin hadday sugnaato wakhtiga soo socda inaan horay u idhi yacni waxaa sugan markaa ama sugnaanaya inaad adna ogeyd laakiin innagu waxaynu ku soconaynaa in sideeda lagu fasiro aan waxba la awelin in kuntu haddii aan ahay qultuhu mid sidaa yidhi qaala waa mutacaddi oo mafcuul bay qaadataa saas aawadeed baa damiirka loola xidhiidhiyey damiirkan loola xidhiidhiyey waa mafcuulkeedii weeye yaa calaamatu alficli lmucadda an tasil haa hayri masdarin bihi naxwu camil haadani u noqon mayso marka mafcuulu bihi bay leedahay saas aawadeed maquulu qowlka ay markaa nuxaaddu sheegaan waa mafcuulkii qaala maxay ka cabbiraan maquulu lqowl bay yidhaahdaan qaala iyo yaquulu iyo marka la yidhaahdo qul waxay u baahan tahay wax la odhanayo odrhodku ku dhacaaya inay jiraan waxaa la odhanaya odrhodku ku dhacayaa waa mafcuulkii qaaluu noqonaya maquululqowl bay ka cabbiraan waa mafcuulkii qaala un mafcuulkii qaala un in kuntu haddii aan ahay qultuhu mid sidaa yidhi damiirka haadu muxuu noqonayaa hadalka madkuurkee lasoo sheegay ya itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah waa hadalkaa madkuurkee lasoo sheeguu ku dhici faqad calimtahu xaqiiqee waad ogtay taclamu waxaad og tahay maa fii nafsii ay maa ukhfiihi fii nafsihi waxaan markaa naftayda ku qarinaayo waad og tahay inay jiraan baad og walaa aclamu ma ogi maa fii nafsika ay maa tukhfiihi waxaad qarinayso daatadaada ku qarinayso min macluumaatika waxyaalahaad ogsoon tahay ka mid a inay jiraan anigu ma ogi innaka adigu anta adigu callaamu alghuyuub haybabka iyo waxa qarsoon ka u cilmiga badan ayaa tahay bacdii culammada ka mid a waxay yidhaahdeen arayga nafsi calaa sabiili muqaabale mooye si kale ilaahay looguma itlaaqi karo mawdicanna waxay u timi calaa sabiili muqaabalay u timi ilaahay cala sabiili muqaabala ayay u timi bay yidhaahdeen sidaas aawadeed haddii aan markaa waxaa la qaabilsiinin hadda nafsi nafsi baa la qaabilsiiyo taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik haddaan muqaabaladaasi aynay jirin yacni markaa laguma itlaaqi kara bay yidhahdeen ilaahay ilaahay laguma itlaaqi karay yidhahdeen bacdi baa sidaa odhanaya muqaabaladaasna haddaan lafdigu si muqaabalaa mooye si kale aanu ku soo aroorinna waxay ka qaataan calaamaadka majaaska inay ka mid tahay bay qaar ka deliishadaan calaa kulli xaal laakiin siday sheegeen sax maaha waayo yacni markaa mid walba waa u soo aroortay iyadoo calaa sabiil muqaabala ah iyo iyo yadaan ahayne markaa keligeeda ay tahayna waa timi kataba rabbukum calaa nafsihi araxma calaa sabiil kataba calaa nafsihi araxma calaa sabiil muqaabala maaha wa الله allahu على cala sabiili muqaabala ma ah ya anta kama asnayta cala nafsik kullu dalika waxay soo arooreen cala sabiili ifraad ayuu soo arooreen allah waxau yidhi maa qultu lahum ila ma amartanii bihi an icbudu allaha rabbii wa rabbakum maa qultu lahum kuma odhanin ciisaa weli hadalkii wata maa qultu lahum iyaga kuma odhanin ilaa maa amartanii bihi waxaad i amartay mooyaane wax kale kuma odhan waxaad i amartay inaan ku idhaahdo mooyaane wax kale kuma odhan an icbudu allaha rabbii wa rabbakum oo waxaad i amartay wuxuu yahay an icbudu allaha allah caabuda rabbii oo rabbigay ah wa rabbakum yo rabbigiin ah caabuda wa kuntu calayhim shahiidan wa kuntu waxaan ahaa calayhim yaga korkooda shahiidan mid mara ku ahoo markhaati ku ah baan ahaan jiray maa dumtu fiihim ay muddata dawaamii fiihim muddadaan ku dhex sugnaa ee aan dhex daa'imay ee aan dhex joogay marag baan ku ahaa iyo markhaati waxay samaynayaan iyo waxay la imanayaan falammaa tawafaytanii markaad oofsatay oo aad i rafcisay kunta anta araqiiba calayhim kunta ilaahayow waxaad ahaatay anta araqiiba ka ilaalinayaad ahaatay calayhim iyaga korkooda ee anigu kama warqabin wa anta adigu calaa kulli shayin shahiid shay walba waxaad u tahay mid markhaati ka ah oho og baad u tahay in tucadibhum fa inahum cibaaduk in tucadibhum haddii aad cadaabto ilaahayow fa innahum yagu cibaaduka addoommadaadii weeye wa in takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fa innaka adigu anta alcasiizu waxaad ahaatay ka haalibkaan laga haalib noqon ee awoodda badan alxakiimu ee xikmadda badan ee shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigaayo ciise bnu maryam wuxuu sheegay wixii la faray farriimihii loo dhiibay ee allaah u dhiibay inuu gaadhsiinaayey qowmkiisa oo tawxiidkii iyo daacada u amraayo allah keligii inay caabudaan oo cid kale ayna la caabudin sidaa inuu faraayey ee marnaba shirki aanu amrinoo farin farriimihii loo dhiibayna si markaa ammaano le inuu u gaadhsiiyey oo wax kale aanu ku odhan wixii loo faray mooyaane saasuu sheegaya maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu allaha rabbii wa waxaanuu sheegay intuu dhex joogay inuu markhaati ku ahaa wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim intaa dhex joogay markhaati baan ku ahaa waxay samaynayaan laakiin markii aad i oofsatay bimacnaa i rafcisay adiga ayaa ilaalinaya anigu kama warqabin camalkoodiiyo waxay samaynayaan kama warqabin wakhtigay shirkiyaadka la yimaadeen ee ciise bnu maryam caabudeenna waa markaa dambe markaa dambe ayay ciisa bnu maryam caabudeen aayadda waxaa laynoogu sheegay tawafi tawafigan laynoogu sheegay mawaadic kalena waa ku soo arooray ciise bnu maryamna waa la rafciyo inta la qaaday baa samada la qabadsiiyo samaduu joogaa oo ku nool yahay marka tawafiga maxaa looga jeedaa ma naftaa laga qabtay deedna waa la rafciyey deedna waa la soo nooleeyey miya mise tawafigu waa kii hurdado isagoo hurdaa markaysagaa la rafciyey mise isagoo soo jeedaaba la rafciyo tawafiga waxaa laga tilmaamayaa yacnii isagoo dhammaystiran jasadan wa ruuxan in la rafciyo la kor yeelay aqwaal baa ku sugan ciisa bnu maryam ahlu sunna waljamaaca waxay isla ogol yihiin inuu nool yahay samadana joogo oo samada ku sugan yahay aakhiru zamaankana soo degi doono marka uu soo degana dajaal inuu dili doono sida axaadiista saxiixa ee mutawaatirada ahi ay ku soo aroortay axaadiis fara badan oo mutawaatira ayaa ku timi oo nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ciisa bnu maryam soo degi doono aakhiru zamaanka wakhtiga dajaal joogo dajaalna isagu inuu gacantiisa ku dili doono allah waxauu yidhi bal rafacahu allaahu ilayh allah baa ciise kor yeelay oo xaggiisa u kor yeelay waxaynu ku soo marray suuratu nisaa aakhirkeedaynu ku soo marray ka horna waxaynu ku soo marray suuratu aali cimraan iyadoo ilaahay inoo sheegaayo yacni ciisa bnu maryam inuu ilaahay oobsaday rafciyeyna id qaala allahu yaa ciisa innii mutawafiika waraaficuka ilaya wamutahiruka min aladiina kafaruu marka maxaa laynoo sheegay innii mutawafiika waraaficuka ilaya waxaana la horaan sheegay tawafiga anigu waa ku oobsanayaa yaa xaggaygana waa kuu soo kor yeelayaa wa mutahiruka min aladiina kafaruu waxaan kaa daahirinayaa kaa fogaynayaa kuwa gaalada ah ayaan kaa fogaynaya wa jaacilu aladiina itabacuuka fawqa aladiina kafaruu ilaa yowmi alqiyaama waxaan ka yeelayaa kuwa ku raacay qaar ka korreeya gaalada qaar ka korreeyaan ka yeelaya kuwa raacayna waxaa loo jeedaa ciddii markaa dee ahlu tawxiida laga tilmaamaya ila fowqa aladiina kafaruu kuwo markaa u nisbo sheeganaya oo ciise aan raacine ciise caabudaya ama ka ilaah yeelanaya ama ina ilaahay ku sheegaya ama salaasa ku sheegaya atbaacdiisii ma aha laysuu biatbaaci ciisa xaqiiqatan xaqiiqa ahaan kuwa ciise raacay maaha saas aawadeed waxaa loo jeedaa ahlu iimaanka laga tilmaamaya ha ahaadaan markaysagaa kuwii kitaabkiisa haystay ee uu aaminsanaa inuu ciisa bnu maryam addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay yahay ama ha ahaadaan yacni muslimiinta yacni ummatu muxammed yacni ha ahaadaan ahaadaanbe marka see loo kulminayaa in tawafiga la horaan sheegay rafcigana markaysa waxaa la sheegay innii mutawafiika wa raaficuka ahlucilmigu waxay ka maraan aqwaal bay ka leeyihin awjuh bay ku kulmiyaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen innii mutawafiika waxaa laga tilmaamayaa xaqiiqadii lugawiyada ahayd baa lagu xambaare xaqiiqada lugawiyadiina waa maxay waa akhdu shay waafiyan shaygoo dhammaystiran aan waxba ka maqayn oo waafi aho kaamil ah in la qaado tawafaytu min fulaanin xaqii hebel waxaan ka oofsaday oo ka dhammaystay xaqaydii waan ka wada qaatay akhdu shayin waafiyan calaa haadaa xaqiiqada lugawiyadii waxay noqonaysaa in la yidhaahdo ciisoo dhammaystiran jasadan wa ruuxan ayaa yacni isagoo waafi oo dhammaystiran oo jidhkii iyo naftii midnaba aan waxba ka maqnayn baa isagoo waafi ah la wada qaaday qaabiduka yani waafiyan kaamilan jasadan wa ruuxan calaa haada marka la yidhaahdo waxa weeye isagoo waafi oo dhammaystiran baa la qaaday waxay noqonaysaa xaqiiqadii luqawiyada ahayd in lagu xambaaray noqonaysa ya xaqiiqadii luqawiyada ahayd in lagu xambaaray ayay markaa noqonaysaa waxaana isweydiiyaan culammadu markay iscaaridaan yacni majaaska qaalibka noqday ama xaqiiqada curfiyada ah iyo xaqiiqadii lugawiyada ahayd oo aan weli la dilinoo laakiin mustacmalo ah walow isticmaalkeedu ha yaraadee kee baa la qadimaya a'immadu waxay ka leeyihiin aqwaal bay ka leeyihiin bacdu ahlicilmi waxay mareen in xaqiiqada markaa luqawiyada ah la qadimaayo la hormarinaayo bacdina waxay mareen in majaaska qaalibka noqday la qadimaayo la hormarinaayo bacdina waxay mareen mujmal bay ku noqonaysaa labada tal lagu xambaarayo mid waliba qarin ay u baahantay waxayuma qastur majaazi qad qalab wamadhabu nucmaani cagsu maa madaa waalqowlu bilijmaali fiihi murtadaa saddexda qowl wuxuu ku tilmaamay laba beyt buu ku tilmaamay wuxuu yidhi waxaysumaa qasdulmajaazi qad halab tacyiinuhu lada lqaraafi muntakhab majaaska in loo qasdaa yacni hadday noqoto mid xaqiiqadii luqawiyad ahayd ka haalib noqdo ka tiro batay xagga isticmaalka oo ka fara batay inuu isagu mutacayin yahay oo marka hore lagu xambaarayo ya tacyinuhu lada alqaraafi muntakab qaraafi agtiisa kaasaa la doortay waana sida saaxiibaha abi xaniifa ku tageen wa madhabu nucmaani cagsu maa madaa abu xaniife madhabtiisuna sidaa lidkeeda weeyo wuxuu leeyahay majaasku haba haalib noqdee xaqiiqada luqawiyada muqadam ka ah liasaalatihaa asalnimaday asalka tahay daraaddeed baa looga hormarinaya qodobkanna maxay yidhaahdeen majaaskaa la hormarinaya likhalabatihi ila waa kan xaqiiqadii ka adkaadee ka qaalib noqday isticmaalkii uga batay waalqowlu bilijmaali fiihim murtada jumhuurkuna waxay yidhaahdeen waa mujmal bay ku taho midba murajix bay haysataa midu wuxuu murajix ku haystaa asalnimada waa xaqiiqada luqawiyadee midna wuxuu murajic ku haystaa khalabatlisticmaalka waa majaaskii mid waliba murajix maadaamu haysto tacaadalaa way isu dheeli tirmeene mujmal bay ku noqotee waxay u baahan tahay qariino iyo daliil kala cayimay u baahan tahay marka geerida in lagu xambaaro tawafigu waa majaaskii qaalibka noqday weeye isticmaalkiibuu uga batay xaqiiqadii akhdu shay waafiyan isagoo dhammaystiranna waa xaqiiqadii lugawiyada ahayd saddexda madhab haddaad lagu camal siiyo haddaba haddii la yidhaahdo waxaa lagu soconayaa sida abu xaniifa uu maray oo uu yidhi marka xaqiiqada lugawiyada ah walow majaasku haba qaalib noqdo isagu ha adkaado khalabatul-isticmaalkii ha yeeshee xaqiiqada lugawiyada ah baa la qadimayaa nusuustan tawafiga ku soo aroortay innii mutawafiika waraaficuka ilay falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim iyo kuwa kale la midka ah waa akhdu shayi waafiyan waa ciisoo waafi oo dhammaystiran jasadan wa ruuxan in la qaaday calaa hada laa ishkaal ciise jirkiisii iyo ruuxdiisii oo wada socdo oo waafi ah oo dhammaystiran baa la wada qaado la wada rafciyey ciise inuu dhintayna ka iman mayso ya yacni waxa weeye macnuhuna markaa iskama hor imanayo taasi waa mid sida qaraafiya saaxiibaanka haddii lagu socdo ka warran sida qaraafi iyo saaxiibaanka haddii lagu socdo la yidhaahdo yacni waxaysuma qasdulmajaazi qad qalab tacyunuhu lada alqaraafi muntakhab waxaa la odhanayaa yacni markaa ilaahay uu yidhi innii mutawafiika waraaficuka ilaya dee in la oofsanayo kollayba qatcan waa jirtaa laakiin miyay keensanaysaa tawafigu inuu dhaco haddii geeriba lagu fasiro o lagu xambaaro inuu dhaco qabla rafci miyay keensanaysaa may ma keensanayso waayo waaw baa la ysugu cadfay walwaawu laa yadullu cala tartiib waawgu wuxuu faa'ideeyaa mutlaqul-jamci buu faa'iideeyaayo tartiib ma faa'iideeyo kollayba inuu allah oobsanaayo waa jirtaa laakiin waxaa la oobsanayaa marka la soo dejiyo aakhiruzamaanka ee uu dajaal dilo dabadeed ee uu sannado arlada joogo dabadeed baa la oobsanaya haddii la yidhahdo qariina hadda ku tusinaysa inaan kaa looga jeedin iyadana laa ishkaal haddii lagu socdo sida jumhuurka oo la yidhaahdo markay labadu iscaaridaan mujmal bay ku too qariino kaley u baahan tahay ee midna layskagama xambaaraayo markaa lafteedana waxay noqonaysaa daliil kala cayimo waa in la helaa maxaa looga jeedaa ma isagoo waafiya in ciise la qaadaa looga jeedaa ini mutawafiika mise waxaa looga jeedaa inuu ciise markaa waxa dhimanayo oo markaa la dilayo oo geeri loo keenayo taasna waxay noqonaysaa markaa qariina waa in la eegaa qariina haddii la eegana axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam mutawaatirada ahi waxay ku soo aroortay ciise bnu maryam in la rafciyey uuna nool yahay aakhiru zamaankana uu soo degi doono aanu markaa aanu dhimanoo amwaadda aanu ka mid ahayn ee uu hadda nool yahay yacni aakhiru zamaankana soo degi doono axaadiistaasina waa mutawaatira sidii lagu socdaba waxay noqonaysaa marka ictiqaadka ahlusunna waljamaaca masalada ay ka qabaan wax ishkaal oo kaga imanaya mas'alada ma jiro cadafka inii mutawafiika wa raaficuka ilaya la ysku cadfayna faa'iideyn mayso inay ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca siday aaminsan yihiin inay khilaafsan tahay ka dhalanayso allah waxau yidhi isagoo hadalkii ciisa bnu maryam uu ku jawaabi doono inoo sheegaaya maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih maa qultu lahum iyaga kuma odhan baa ciisa bnu maryam uu yidhi ilaa maa amartanii bihi waxaad i amartay mooyaane wax kale kuma odhan yacnii wixii aad i amartay inaan gaadhsiiyo bes uun baan ku idhi wa huwa waxaad i amartayna an icbud allaha allaha caabuda weeye rabbii oo rabbigay ah waa rabbakum iyo rabbigiin ah waana rabbi waaxida yacnii allah oo keliya caabuda ayuun baan amray taasina waa taad markaa i amartay inaan gaadhsiiyo wa kuntu calayhim shahiidan waxaan ku ahaa iyaga korkooda marag baan ku ahaa iyo markhaati raqiiban mid ilaalinaya ayaan ahaa amnacuhum waxaan u diidayey mima yaquuluuna waxay odhanayaan oo tacadi ah ama xadguduba ama idraa' iyo ku talaxtaga ah waan u diidayo waa ka reebayey maa dumtu fiihim ay muddata dawaamii fiihim muddadaan ku dhex sugnaa raqiib baan ku ahaa ilaalinaaya oo wixii munkara ama xuna ama xumaan ah ama munkar ah ka reebaya ayaan ahaa falammaa tawafaytanii markaad oofsatay ay qabadtanii nafta iga qabatay birafci ila asamaa'i inaad ii kor yeeshay samada igu oofsatay tafsiir ku fasiray waa maxay waa tafsiirkii marka xaqiiqada luqawiyada akhadtanii waafiyan anoo dhammaystiran jasadan wa ruuxan oo waafi ah markaad ii qabatay oo aad i rafcisay kunta anta araqiiba calayhim kunta waxaad ahayd ilaahayow anta alraqiiba calayhim kii ilaalinaayay korkooda ayaad ahayd alxafiida liacmaalihim camalladoodana xafidaayoo ilaalinayay ayaad ahayd ee bimacnaa anigu kama warqabin wa anta adigu calaa kulli shayin shay kasta oo min qawlii lahum odhaahdaydan ku idhi ah wa qowlihim bacdii iyo odhaahdoodii ay dabaday yidhaahdeen iyo wa wagayri daalika iyo wax kalaba shahiidun mid ka maraga baad ahayd oo og ayaad ahayd muطalicun caalimun bihi taalacanaya oo og ayaad ahayd nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista sixaaxa wuxuu ku sheegay axaadiis mutawaatira layudaadanna rijaalun can xawdi kama yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim wuxuu rag baa darkayga looga baacin doonaa sida awrka baadida a darkaanu lahayn looga eriyo kale baa rag darkayga laga baacin doonaa laga eriyi doonaa markaasaan u dhawaaqaa bul unaadiihim usayxaabi asxaabi asxaabi wa fii lafdin usayxaabi usayxaabi wala fii lafdin ummatii ummatii markaasaan waxaan idhaha waa ummadaydii waa saxaabadaydii yacni afraad markaysaga daahirka saxaabada ku jiray muuqaal ahaan laakiin nifaaq iyo munaafiqnimo markaa ama cadday ah, yacni qarsanayey iyo wax la mida ah. markaasaa laygu yidhaahdaa innaka laa tadri ma axdasuu bacdak ma garanaysid waxay dabadaa soo darri siiyeen garan maysid baa laygu yidhaahdaa fa aquulu kamaa qaala alcabdu asaalix waxaan idhaahdaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidii addoonkii wanaagsanaa uu yidhi wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim addoonka saalixa uu nebigu sheegayo calayhi salaatu wasalaam waa nebi ciise weeye waayo nebiyadu waa addoommo yacni markaa saalixiina weeyaan oo salaaxa iyo nubuwadu waa isu raacaan markaa sidii addoonka saalixii u yidhi oo kalena na idhaahdaa ilaahayow intaan dhex joogay markhaataan ku ahaa laakiin markaad i oofsatay adiga ayaa ilaalinaya anigu kama warqabin markaasaa waxaa laygu yidhaahdaa lam yazaaluu murtaddiina calaa acqaabihim kamay zuulin oo kamay bixina way ahaayeen qaar cidhbahoodii dib uga laabtay waxaa looga jeedaa afraaddii markaa ridowday baa laga tilmaamayaa ee diinka ka noqotay ee markaa riddadiina ku sugnaadaa laga tilmaamaya ee sidaa ku dhintay xadiiska saa ku soo arooray saxiixyada iyo markaa kutubaha kaleba waa ku yaallaa saxaabo badanna waa laga soo wariyey dhowr iyo toban saxaabi ayaa laga soo wariyey waa xadiis mutawaatir waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la oofsaday dabadeed waxyaalaha ummaddiisu samaynayso inaanu ogeyn oo taalacanaynin oo ka warqabin ya yacni taasaa laga qaadanaya waayo cidda waxyaalaha la timi dee nebigu calayhi salaatu wasalaam miduu ogaa ma saas aawadee xadiiska la soo wariye tilmaamaya tucradu acmaalu ummatii fii qabrii xadiis baa jiro tilmaamaya acmaasha ummaddayda laygu soo bandhigaa xabaashayda fa in wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu khayra dalika istakfartu lahum haddaan wax khayra ku ogaado aan ka helo ilaahay baan u mahadnaqaa marka acmaasha ummadda laysoo bandhigo waxaan khayr ahayn haddaan ku ogaadana ilaahay baan dembidhaaf u weydiiyaa xadiiska sidaa ku soo arooray oo weliba ay ka horraysay intaana xayaatii khayrun lakum wa mamaatii khayrun lakum tucradu acmaalu ummatii fii qabrii ilaa aakhirih xadiiskaasi waa mursal yacni marka waa taabici mursalkii weeye mursalkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif buu ka mid yahay min qismi daciif ayuu ka mid yahay waa jirtaa duruqda qaarkooda lagu soo wariyey isagoo marfuuca inuu dariiqyo kale ku yimi min xadiisi anas laga soo wariyey iyo min xadiisi cabdullaahi mascuud laakiin xadiiska anas biariiqayhi waa daciifun jiddan oo dacfigoodu aad u darayay ka cabdullaahi bni mascuud laga soo warinaayo laftiisa wuxuu u soo arooray isagoo ziyaado ku ah markaa xadiis yacni markaa uu cabdullaahi soo wariyey baa riwaayaadka qaarkood ku siyaadinayaan marka waa ziyaado xadiiska markaysagaa lagu siyaadiyey ee xadiis mustaqili ah ma aha oo qadarkaa keliya uu warinayo ninka siyaadinayana waa nin markaa waxaa weeye xifdigiisa wax ku yaro jiraan oo raggii siqaadda ahaa kala gaar noqday ziyaadadaas sidaas aawadeed munkara ayay noqonaysa munkarkuna waxa uu noqonaya min qabiil wa wa waa daciif wey dacfigiisu waa daran yaho yacni marka leeyahay waa munkar waxaa laga tilmaamayaa yacni mukhaalafo iyo waxa israacay xifdigii oo markaysaga yani nooc dacfiga ku jiro ruwaaddii markaysaga ka siqanimada badnaydna uu khilaafaayo hadduu xataa siqa yahay amaba markaa saduuq yahay oo ruwaadda markaysagaa ka siqanimada badan uu khilaafaabaa shaad la odhan jiray bal maca dacfin ka warran markaysaga hadday markaa taasi timaado ka warran sidaas aawadeed xadiiskaasi sida markaa sawaabkaa waxay tahay ma sugna waa daciif nebiga kama sugna isagoo daciifa nebiga ka sugnayn baa waxa u raacday axaadiis mutawaatira aynu ka hor imanayo innaka laa tadri ma axdatuu bacdak ya saxiixyada iyo masaaniidda iyo kutubaha kaleba waa lagu soo wariyey saxaabo fara badanna waa soo wariyeen xadiiskaas iyo muslimna waa ku sugan yahay yacni markaa dhowr iyo toban saxaabina waa laga soo warinaya waa xadiis mutawaatir wey saas aawadee nebigu calayhi salaatu wasalaam acmaasha ummaddiisa kama warqabo wixii loo waxyooday hore loogu sheegay mooyaane miduu hadda og yahay waxay samaynayaan bitafsiil og yahay yacni waxa weeye saasaynay u jirin allah waxau yidhi in tucadibhum fa innahum cibaaduk isagoo hadalkii ciise bnu maryam soo naqlinaayo oo soo raraya in tucadibhum ciise wuxuu yidhi haddaad cadaabto ilaahayow ay man aqaama cala alkufri minhum kii gaalnimada ku sugnaaday iyaga ka mida ah haddii aad cadaabto fa innahum cibaaduka waa addoommadaadii wa anta maalikhum adiga ayaa mulkinaya adiga ayaa leh tatasarafu fiihim waad ku tasarrufaysaa kayfa shi'ta sidaad doontaad ugu tasarrufaysaa la ctiraada calayk cid kugu ictiraadayso kugu bushinaysaana ma jirto wa in takfir lahum haddaad u dembi dhaafto liman aamana minhum kii rumeeyey haddaad u dembi dhaafto iyaga ka mida liman aamana minhum fa innaka adigu anta alcasiizu waxaad ahaatay ka haalibka alhaalibu alghaalibu calaa amrihi arrinkiisa ku haalibka aan laga haalib noqonayn ee awoodda badan wax la mid in aanu jirin alxakiimu ka xikmadda badan baa tahay fii suncihi wuxuu samaynaayo waxaa la soo wariyey xadiis markaa imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddan uu ku celcelinayey habeen uu ku tukanayey yacni qiyaamu leyl hal ragcad siduu ugu celcelinayey yacni waagu beriyey aayaddan buu ku celcelinaya leeyihi in tucadibhum fa inahum cibaaduk wa in takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim markaasuu ku celinayey oo ku celinayey oo ku celinayey ya xataa asbax xadiiska caynkaasa kollay sanadka maqaal baa ku jira laakiin waxa weeye waa waa la soo wariyey oo sanadkiisa kollay waxaa ku jira maqaal laakiin culamada qaar waa taxsiiniyeen waxay isweydiiyaan munaasabada loogu khatimay waa maxay fa innaka anta alcasiizu alxakiim makfiro marka la sheego alghafuur araxiim iyo yacni markaa ayaa dee la bartay in lagu khatimo wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim xikmada ku jirta in alcasiizu alxakiim lagu khatimaa maxay ahaatay mawdican oo kale waxa uu ishkaal ku samaysay kolley culamada qaar ishkaal bay ku samaysay bacdu ahlicilmi waxay kaga jawaabeen labada arrin oo dhan bay u tahay tacliil u wada tahay labada arrin waa maxay labada shardiba haddaad cadaabto iyo haddaad u dembi dhaafto mid walba waxaad tahay ka casiiska ee khaalibka ah ee awoodaya inuu cadaabo iyo inuu u dembi dhaafo mid walba kara mid walba awoodaaya aan laga khaalib noqon arrinkiisana khaalibka ku ah waxa u ansabka ana u xikmadda badan ma cadaabba ma makfira marka calaa haada waxay noqonaysaa labada noocba in laga tilmaamaayo yacni munaasabo ahaan tacliilka laga tilmaamaayo saasay markaa lagu tawjiihiyey ee jumlada dambe oo keliya tacliil markaa uma aha waa yahay e ishkaal kala iman karoo ku saabsan cadaabista la cadaabaayo e gaalada gaalnimo ku dhimatay garannay waa arrin maqtuuc ah laakiin in loo dembi dhaafaa wax dhacaya maaha in tucadibhum waxaa laga soo warramayay maxay waa cid markaa waxa weeye ciisa bnu maryam iyo hooyadii ka yeelatay ilaah ka yeelatay ilaahya ka dhigatay baa laga soo warramay haddii la camimona way soo gudageli dee gaalada gaalnimo ku dhimatayna in loo dembi dhaafaa dhici mayso ina allaha laa yakfiru an yushraka bih marka maxay noqonaysaa wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen muu odhan ciise bnu maryam waad u dembi dhaafaysaaye sharti unbuu ku xidhay shardigana wax aan dhacaynba waa lagu xidhaa lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka nebiyaa lala hadlayaa miyay dhici kartaa nebiye inay shirki ku dhacaan maya laakiin shardi baa lagu xidho oo shardigan in loogu xidhay yacnii kama dhalanayso inuu dhacayo ciisa bnu maryamna ma odhan waad u dembi dhaafaysaaye wuxuu yidhi wain in takfir lahum yacni washartu laa yastalzimu alwuquuc oo shay mustaxiilaba waa lagu xidhaa shardiga inta shardiyada ah calaa haadaa saasay noqonaysa qaala allahu hada yowmu yanfacu asaadiqiina sidquhum qaala allahu allah wuxuu yidhi yacni wuu odhan doonaa baa looga jeedaa yowmu alqiyaama haada kani maalintani yowmu yanfacu asaadiqiina waa maalintuu anfacayo kuwii runta sheegi jiray markay adduunyada joogeen sidquhum runtoodu waa maalintuu anfacayo lahum jannaatun waxaa u sugnaaday jannooyin jannooyinkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru durduradu ay sabaynayaan waxaa jannaadkaasi u sugnaadeen khaalidiina fiiha xaal ay ku waarayaan oo suganayaan inay ku waaraan jannaadkaa gudahooda abadan weligood radia allaahu ilaahay raalli buu noqday canhum iyaga xaggooduu ka raalli noqday waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu can illaahi xagga allah raalli bay ka noqdeen daalika kaasi oo inay jannaadkaa helaan allahna ka raalli noqdo iyaguna allah ka raalli noqdaan alfawsu waa guushii alcadiim weynida badnayd lilaahi allahoo quray u sugnaatay mulku samaawaati cirarka yeelashadooda waalardi iyo dhulka yeelashadiisa wamaa fiihinna iyo waxa cirarkaiyo dhulka ku sugan gudahooda yeelashadooda wa huwa allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba allah wuxuu ahaaday mid u awood badan buu ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii adduunyada kula timi ciddii adduunyada runsheeg kula timi oo run markaa la timi inay aakhiro runtaasi anfici doonto aadaaduna waxay u dhacaysa yowmulqiyaamaha in laga tilmaamaayo marka iimaankii hadday ku run sheegaan yacni markaa runtooda way anfacaysa waxay allah u ballanqaadeen ku run sheegaan iimaankoodii ku run sheegaan yacni sidqigooda anfacaya waxaana u sugnaaday jannaaday ku waarayaan abadal aabaad allahna waa ka raalli noqonaya radia allaahu canhum waraduu canhu ridwaanka ayaaba sii weynaansho badan ya wa ridwaanu min allaahi akbar raalli ahaanshaha ilaahay baa weyni badan yacnii raalli ahaansho rabbi xaggiisa laga helaa jannaadkaba ka weyn jannaadkaba jannaadkaba ka weyn wa ridwaanun min allaahi akbar weliba waa la nakireeyey in yar oo raalli ahaansho xagga allah ka ahaada ayaaba ka weyni badan ya raallihaanshaha ilaahay dee in yarba laguma yidhaahdo ya qaliilun minka yakfiinii walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu dalika alfawzu alcadiim kaasi waa guul yacni markaa weyni badan hadda bal sida loo weyneeyo de daalika la yidhi ismu ishaaro baciida laga cabira laamkii la keenay muxuu baciid u yahay waxaa laga tilmaamayaa xagga sharafka iyo culuwiga inuu ku koreeyo ku fog yahay walow haba ahaada markaysaga mid dhowe ya xagga sharafta ayuu markaa ku yahay mid ku fog lama odhan fawzun cadiim daalika fawzun lama odhan taasi waa guul ee alfawzu baa la yidhi waa guushii dhammayska tirnayd waa kullulfawzi fawz oo dhan weeye fawz kaleba ma jiro waa fawzkii dhammayska tirnaa markaasaa cidamna lagu sifeeyey alcadiim ya cidamna lagu sifeeyey waa fawz aan wax khasaarihii ka daba imanayn laakiin adduunyada waxa fawzka lagu sheegaya waxaa dhici karta faws inaynay ahayn qaarkeed khasaare yihiin intee khasaare fawz lagu sheegaa ebel baa fawsay haddaba wuu khasaaray muu fawzin waxaa laga yaabaa inuu jago helay ama inuu xoogaa maala helay laakiin jagadaa ama maalkaasaa waxaa dhici kartaa inay diintii ka fasahaadisayoo intuu kibray cirka isla maray ayaaba laga yaabaa sharcigii inuu ka sii daayey oo ay u saabtay dee inuu markaysaga markaa yacni markaa wax alla wax daaca iyo wax khayr iyo wax wanaag iyo wax cibaadiyo wax salaada waxba aanu la iman dadkiina dee markaa duksi duksi oo kale la noqdeen cirkaa isla jooga ya miyuu guulaystay mise wuu khasaaray xogaaga maalkaaha eegi hadday saasii dhacdo oo ay diintii ka galaafato dee wuu khasaaray maa faaz mid baa ciyaar ku badiyo markaas wuu foosay muxuu ku foosay waxyaalaha qaarkoodoo adduunyada fawz ah oo dee laakiin fawskeedu tahay faws khasaara ka dambeeyaa jira maal buu helayaa xoolo badan hadhowna markaisaga xoolihii waxaa laga yaabaa inuu waayo haddana faqri ku dambeeyo fawska aakhiro waa fawsaan khasaara ka dambayn dalika alfawzu alcadiim lilaahi mulku asamaawaati waalardi wamaa fiihin ilaahay waxaa u sugnaaday yeelashada cirarkiiyo dhulkiiyo waxa ku dhex sugan oo dhan baa u sugnaaday oo aan cidi lalahayn inay keligii u sugnaadeen xagga laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa tacmiimka marka hore la caam yeelay waxaa kaloo laga qaadanayaa taqdiimka khabarka la hormariyey oo see loo caam yeelay mulku samaawaati waalardi wamaa fiihinna markii la yidhi loo idaafeeyey waxay kutusinaysaa kulligood allah inuu leeyihi ya lilaahida la hormariyey waxay tilmaamaysaa xasri keligii bay u sugnaatay lahu laa ligayrihi cid kale uma sugnaa isagaa keligii leh ya cidilama laha qayb yar oo ka midana cid kale kama laha cid ka iyo cid lalihi toonna ma jirto cid kale maxaynu ujeednaa in yaroo ka mida misqaala darraba ha ahaatee oo aanu ilaahay lahaynoo cid kale leedahay ma jirto marka cid kalihi ma jirto cid lalihina ma jirto ya lilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa fiihin wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba allah wuxuu ahaaday mid u awood badan qudrada ilaahay waa caam wax kastoo suuragal ah ayuu allah u awood badayey qaala allahu hada yowmu yanfacu asaadiqiina waxaa la akhriyey qiraa'a labaad mufasirku inoo qori maayee haadaa yowma yanfacu asaadiqiina yowma yo yowmu quraada badankoodu waxay akhriyeen sida inoo qoran in yowmu la godo ba akharu qura akhriyeen laakiin naaficu axad alquraa'i sabca wuxuu akhriyey yowma yanfacu asaadiqiina oo marka la kor dhigo maxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay waa la bineeyey noqonaysa ila yowma waa khabare waa khabare iyadoo markaa ficil mudaarici loo idaafeeyey oo u idaafaysan tahay ayaa la bineeyay noqonaysa waxa badnayd marka waxa weeye waxyaalaha yacni markaa zamaanka ama wakhtiga tilmaamaya marka loo idaafeeyo maadi oo kale in la bineeyaa badnayd in la icraabaana waa bannaanay wakhtar bina matlubu ficlin buniya wa qabla ficlin mucrabin aw mubtada acrib waman banaa falan yufanada waa ka odhanaaya ibnu maalik yacni wuxuu yihi wakhtar bina matluwi ficlin buniya ficil la bineeyey ee ku raacaya markaa bineey oo waxaa laga tilmaamayaa haddii markaa yacni markaa zamankii loo idaafeeyo ficil maadi in la bineeyaa sida mukhtaarkii tahay sida kalena bannaan man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladathu ummuhu ka yowma sida fiican maxay tahay in yowmada kor dhigo ka yowmi maaha waa ka yowma waqhtiyada qaarkood baa xadiiska anoo soo qaatay baa markaysaa ardayda qaarkood ay is yidhahdeen carabkaa kaga dhacayo markaasay ka yowmi yidhaahdeen marka waxba uma joojina waa iska socda sida mukhtaarkii waxa weeye waa ka yowma wakhtar binaa matluwi ficlin buniya ficil la bineeyey ku raacayo yacni markaa waxaad doorataa yacni markaa binaagiisa dooro waa man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladathu ummuhu marka yowma waxaa laga dhigay mabni baa laga dhigaye yacni waxay noqonaysaa maxalka unda laga jaray haddaba marka wa qabla ficlin mucrabin aw mubtada acrib waman banaa falan yufanada masaladan waxa wey way isku khilaafeen haddii mudaaric raacayo ka warrama mudaaric loo idaafeeyo haddii mudaaric loo idaafeeyo agsarka nuxaaddu waxay yidhaahdeen marka lama binayn karo laakiin qiraa'ada naafic baa radinaysa ya wa raddun calaa aksari nuxaa saas aawadeed buu ibnu maalik markaysaa markaa sida qiraa'adu sheegayso uu qaatay oo markaa ku tegey wa qabla ficlin mucrabin aw mubtada acrib waman banaa falan yufanada yacni markaa ficil yacni mucrab ah iyo mubtado horteed icraab buu ku yidhi waman banaa falan yufanada kii bineeyana yacni laguma khata xukminayo inuu markaa asaasaqay inuu laguma xukmayo dee waxa weeye isaga udhis waa saxiix waa sida marka waxa weeye haada yowma yanfacu asaadiqiina qaala allahu tacaala allah waxau yidhi haada ay yowmu alqiyaama maalinta qiyaame yowmu yanfacu saadiqiina maalintu kuwa runta sheegayey ee adduunyadii markay joogeen run sheegi jiray qawlan wa camalan wa ictiqaadan mid walba ku run sheegi jiray yaa maalintuu anfacaya weeye fi dunyaa adduunyada ku run sheegaya ka ciisa sida ciisa bnu maryam sidquhum runtoodii ay anfacayso yacni maalinta qiyaamay anfacaysaa runtii ay adduunyada kula yimaadeen looma jeedo aakhiray markaa run sheegayaan oo runsheegga aakhiro la run sheego dee waxba markaa waxba ugu tari mayso laakiin markii daarulcamal la joogay runsheeggii lasoo run sheegay ee run lala yimi ayaa markaa qofka anfacaya dee aakhiro markuu tago liannahu yowmu ljazaa waayo maalinta qiyaamadu waa maalintii abaalmarinta weeye lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar waxaa u sugnaaday jannaad baa u sugnaaday jannaadkaasoo tajri ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru durdurradu ay sabaynayaan waxa jannaadkaasi u sugnaadeen khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan jannaadka gudahooda abadan weligood ay ku waarayaan radia allaahu canhum ilaahay raalli buu ka noqday iyaga xaggooda bitaacatihi daacad ay allaha ateeceen buu kaga raalli noqday wa raduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu ay canillaahi xagga allah ba iyaguna raalli ka noqdeen bisawaabihi ajarsiinta allah ajar siiyey ba raalli markaa ku noqdeen daalika kaasi alfawzu waa guushii alcadiimu weynida badnayd walaa yanfacu lkaadibiina sheikhu wuxuu yidhi ma anfacayo kuwa beenta sheegayey fi dunya adduunyada gudaheeda ku been sheegayey anfici maayo sidquhum fiihi runsheegga ay markaa run sheegaan fiihi yani maalinta qiyaamo gudaheeda ay run sheegaan waxba markaa uma tarayso fiihi waxaa loo jeedaa fii dalika alyowm kalkufaari sida gaalada lamaa yu'minuuna markay markaa rumeeyaan cinda ru'yati alcadaab cadaabka markay arkaan markay rumeeyaan ay yidhahdaan waa rumayno waanu ictiqaadsannahay waxay u taraysaa ma jirto markaa lilaahi mulku samaawaati walard lilaahi allah oo qura waxa u sugnaaday mulku samaawaati cirarka yeelashadooda waalardi iyo dhulka yeelashadiisa khasaa'inu lmatari waalnabaati warisqi waghayrihimaa khasnadihii roobka iyo wanabaati yani markaa geedaha iyo warisqi arsaaqda wakhayriha iyo ashyaada kaleba markaa khasaa'intoodii buu ilaahay markaa hayaa oo mulkiya wamaa fiihinna iyo waxa ku dhex sugan oo dhan buu ilaahay mulkiya ataa bima ay wa maa fiihinna baa macnuhu dhacay iyo waxa ku dhex sugan mulkigooda allah u sugnaaday ataa bima ma ayuu keenay takliiban ligayri alcaaqili iyadoo haalib yeelis la haalib yeeraya daraaddeed buu u keenay yacni ciddaan markaa caqliga lahayn la haalib yeelayn oo farabadnida ay fara badan yihiin daraaddeed baa iyaga loo haalib yeela marba mid baa la haalib yeela wa huwa allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ahaaday mid u awood badan waxaa loo jeedaa wax kasta oo suuragalli daatadiisa u ah ayuu allah qadiir ku yahay wa minhu isaabatu asaadiqi wa tacdiibu alkaadib waxaana ka mid ah waxyaalaha rabbi karaayo isaabatu saadiq ruuxa runta sheegayey oo iimaankiisa ku run sheegaayey oo saadiqa ahaa sawaabinta la sawaabinayo la ajar siinaayo ama la jannaynaayo wa tacdiibu alkaadib iyo kii beenawaaska ahaa cadaabista la cadaaba ayaa ka mida munaasabada u keenay waxay tahay yacnii hore aayadaha ka horreeya ayaa tilmaamaya tacdiib iyo makfiro tilmaamaya in tucadibhum fa inahum cibaaduk wa in takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim qaala allahu hada yowmu yanfacu asaadiqiina sidquhum lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada radia allahu canhum waraduu canhu dalika alfawzu alcadiim lilaahi mulku asamaawaati waalardi wama fiihin wa huwa calaa kulli shayin qadiir marka aayadaha ka horreeya waxaa ku jira tacdiib iyo makfiro waxaa kaloo ku jira sawaabin la ajar siinaayo cidda saadiqiinta ee run sheegtay ayaa ku sugan sidaasuu markaa u yidhi wa minhu isaabatu saadiqi wa tacdiibu alkaadib wuxuu haddaba sheikhu yidhi wa khasa alcaqlu daatahu falaysa calayha biqaadir tan baa u yara baahan sharax u baahan tacmiimka uu ilaahay caam yeelay oo uu yidhi wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba waa karaa waa u awood badan yahay caqligu wuxuu ka gaar yeelo ka soo reebay buu yidhi ilaahay daatadiis falaysa calayha biqaadir ilaahay daatadiisa qaadir kuma aha yacnii inuu baabi'iyo ama mid la mida uu jirsiiyo abuuro amaba uu markaa daatadiisa baabi'iyo cadam ka yeelo qaadirkuma aha ashyaada marka laga hadlaayo waxaa loo qaybiya axkaamu alcaqliya waxaa la yidhahdo saddex xukum weeye waxaa jira axkaam sharciya axkaam curfiya axkaam caadiya axkaam caqliya axkaam sharciya waa garanaysaa wadciya iyo takliifiyaay u qaybsantaa axkaamta sharciga ee takliifigaahi waa shan waa iijaab iyo nadbi ibaaxa iyo taxriim iyo karaaho waa axkaam sharciya takliifiya axkaamo kalaa jiraa ama ha noqoto markaysa markaa axkaam lugawiya ama ha noqoto axkaam curfiya ama caadiya yacni waxaa jira waxaa la yidhahda axkaam caqliya axkaamta caqliga axkaamta caqliga waa saddex alaxkaam alcaqliya marka laga hadlaayo waa salaasa saddexdaasi waxay tahay waa wujuubka iyo imkaanka ama jawaaska iyo istixaalada ama imtinaaca waa saddexdaa wey mid afraad caqligu kuma soo dari karo shaygu inuu yahay waajib ulwujuud inuu jiraa ay tahay lagama maarmaan ayna dhici karin inaan u jirin waa wujuubkii weeye khilaafkiisu wuxuu noqonayaa mustaxiil waxaan dhici karin wax waajib waajibulwujuud daatadiisa u ah allah oo keliya jira allahu bisifaatihi waa waajib lwujuud inuu jiraa waa laazim inaanu jirinna maba dhici karayn mustaxiil bay ahayd ya allah waa mawjuudun qacan waa jiraa werigii waa jiray waa jirayaa cadamna ma aqbalaayo ma soo marin cadam cadamna dib kama haleelaayo waa waajib alwujuud lidaatih daatadiisu waajibulwujuud u yahay yacni jiritaankiisu lagama maarmaan yahay khilaafkiisu aanu dhici karin cadamna aanu aqbalayn xukunka labaad waxaa la yidhaahdaa istixaala ama imtinaacu lwujuud mustaxiilnimo waa waxaan dhici karin istixaalo waa laga cabbiraa imtinaacna waa laga cabbiraa cidda ku sifaysan waxaa la yidhaahdaa waa mustaxiil lwujuud ama waa mumtanic lwujuud allah inuu walad yeesho ama waalid yeesho ama shariik yeesho ama saaxibo yeesho ama ilaah kaloo la midoo xaqi jiro kullu dalika waa mustaxiil waa waxaan dhici karin waa mumtanic lwujuud jiritaankoodu ma suuragal ah ma dhicin mana dhacayso inay dhacdaana ma dhici karto waxaa la odhanayaa taas waa mumtanic lwujuud ama mustaxiil wujuud bimacnaa wujuud ma aqbalayo ilaahay inuu walad yeesho ama waalid yeesho ama ubad yeesho ama shariik yeesho wax la wadaago khasaa'istiisa laleh ama ilaah kaloo xaqi inuu jiraa waa waxaan suuragal ahayn mustaxiilna ay tahay jiritaankeeda noocii hore muxuu ahaa waa kayru qaabil lilcadam allah waajibulwujuud maadaamuu yahay cadam ma aqbalaayo ashyaadan kale aynu sheegnay mustaxiil wujuudkiina waa ghayru qaabilatin lilwujuud jiritaan ma aqbalayso abadan waxaa jira wax labadaa u dhaxeeya oo layahay mumkinu lwujuud mumkinulwujuud waa maxay waa wax jiritaankoodu suuragel yahay waxaynu sharxaynaa cibaarada yar ee uu cabbiray ayaa muqadimaad u baahan yacni suyuud cabbiray wax labada u dhexeeyaa jiro waxaa la yidhahdaa mumkinulwujuud baa la yidhahdaa jiritaankiisaa suuragal ah waa qaabilun lilcadami wa qaabilun lilwujuudi aydan labada mid walba wuu aqbalaa inuu jiro iyo inaanu jirin mid walba qaabil buu u yahay daata ahaantiisa marka la eegaayo makhluuqaadkoo dhami waxay soo gelayaan maxay waa mumkinat jiritaankeedu waa suuragal makhluuqaadku ma aha marka waajibat lwujuud linafsiha daata ahaanteeda umay ahayn waajibat lwujuud hadday iskeedu ahaan lahayd waajibat lwujuud cadam may soo marteen cadamna way soo martay marka qabuulka cadam ay hore u aqbashay oo cadam iyo waayitaan iyo jiritaan la'aan makhluuqaadku soo mareen waxay caddaynaysaa inaynay ahayn waajibat lwujuud binafsiha mustaxiilat lwujuudna ma aho jiritaankeedu miduu mustaxiil yahan uu dhici karina ma aha waayo hadday ahaan lahayd may jirteen waa inay jirtaa makhluuqaadku idan waa qaabila lilcadam wa ayda cadamka iyo wujuudka labada mid walba aqbalays mumkinat lwujuud baa laydhaha jiritaankeedu waa suuragal marka daata ahaanteeda la eegaayo ayuu u suuragal yahay laazim waxaa ka yeelay uun tacalluqa ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay inay jiri doonaan baa inay baaqdaan aynay dhici karteene laakiin wax xagga iskood ay waajibatulwujuud ka ahayd ma ee allah baa jirsiiyey siina ogaa inay jiri doonto waa mumkinatulwujuud haddaba sifaatka ilaahay marka laga hadlaayo sifaatka tacalluqa u baahan waa sida cilmiga waa sida qudrada waa sida mashii'ada sifaadka qaarkood dee waa sifaad laazimo oo ilaahay unbay laazim la yihiin laakiin sifada daatadeedu sifada lafteedu ashyaa kale kuma tacalluqdo sifaadka qaarkoodna tacalluq bay u baahan tahay qudradaa ka mid a doonistaa ka mid a cilmigaa ka mid a cilmigu wax walba waa ku tacalluqa isagu waa acamu sifaati tacalluqan sida marar badan aynu sheegnay sifaadka waa sifada ugu tacalluqa ballaaran oo cilmigu wuxuu ku tacalluqaa ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa waa ku tacalluqaa waajibulwujuudka waa ku tacalluqaa makhluuqaadkuu ku tacalluqaa mustaxiilaadkuu ku tacalluqaa macduumaadkuu ku tacalluqaa waa acamu sifaati tacalluqan qudradu waxay ku tacalluqdaa qudratullah mumkinaadkay ku tacalluqdaa waajibulwujuudka kuma tacalluqdo waxyaalaha mustaxiilkaana qudradu kuma tacalluqdo haddii lagu yidhaahdo ilaahay daatadiisa inuu baabi'iyo qaadir ma ku yahay waa adiga yacni markaa aaminsan inuu wax walba awoodee waxaad odhanaysaa markaa waxa weeye qudra kuma tacalluqdo mustaxiil haddii la yidhaahdo welad inuu yeesho oo welad dhalo qaadir ma ku yahay waxaad odhanaysaa waxa weeye yacni qudrada kuma tacalluqdo mustaxiil marka tacbiirka uu sheikhu ka cabbiray falaysa calayha biqaadir culamada qaar waxay ku gaabsadaan inay yidhaahdaan qudra kuma tacalluqdo oo qudradu waxyaalaha mumkinaadkay ku tacalluqdaan hadalkiisa haddaba aan u soo noqonay intaa markaynu muqadim ahaan u garannay oo makhluuqaadku waa mumkinat lwujuud waajibulwujuudka allahu bisifaatihi weeyaane qudra kuma tacalluqdo waxyaalaha mustaxiil daatadooda u ana qudra kuma tacalluqdo qudradu waxay ku tacalluqdaa waxa suuragal daatadiisa u ah ama ilaahay ha doono ama yaanu doonine qudrada ilahay waa ku tacalluqdaa marka wa huwa calaa kulli shayin qadiir waxaa loo jeeda wax kastoo mumkinun lidaatihi ah aan mustaxiilna daatadiisa u ahayn waajibulwujuudna ahayn ilaahay qadiir buu ku yahay intaa markaad garatay sheikhu muxuu cabira wuxuu cabbiray wakhasa alcaqlu daatahu falaysa calayha biqaadir aayadda waxaa ku sugan calaa kulli shayin kulli waxay faa'iidaysaa cumuum waana ummulbaab ummulbaab waxaynu ujeednaa baabulcumuum marka laga hadlaayo kullibaa ummulbaab ah siyaquhu kullun aw iljamiicu waqad talalla dillati alfuruucu baabulcumuum haddii laga hadlayo kulli baa loogu horraysiiyaa iyada ummulbaaba shaygu hadduu ummulbaab yahayna uga axkaam badan yihi marka kulli cumuum bay faa'idaynaysa shayna waa maxay shayna wuxuu ku dhacayaa wax kasta ayuu ku dhacayaa oo min sha'nihi an yuujad ya marka wax kastuu ilaahay awoodaa shay ama jira ama qaabil u ah inuu jiro ayuu allah qaadir ku yahay oo qadiir ku yahay marka allah shay ma lagu itlaaqaa haa allah shay waa lagu itlaaqi karaa iyadoo loo jeedo waa mawjuud oo macduum ma aha shay waa lagu itlaaqi karaa asmaada ilaahay shay kama mid aha marka laga wado allah waa mawjuudo waa jiraa oo macduum ma aha shay waa lagu itlaaqi karaa nusuustana waa ugu soo arooray qul ayu shayn akbaru shahaadatan qul illaah shaygee baa ugu shahaado weyn waxaad tidhaahdaa allah baa ugu shahaado weyn marka waxaa ku sugan in allah lagu itlaaqaayo shay kullu shayin haalikun ilaa wajh waa laga soo reebay idan wajhullah waa shay marka shay yani min baab alikhbaar waa lagu itlaaqi karaa nusuustana waa ugu soo aruurtay marka calaa kulli shayin ma soo gelaya mise ma soo gelaayo ma soo gelaayo haddaba wuxuu ka cabiray shiikhu caqligaa ka khaas yeeloo ka reebay allah waa kii wax awoodaayey waa kii wax abuuraayey waa kii mukhbaru canhugee laga warramaayey yacni waxa uu awoodaayee la tilmaamayo inuu markaa isagu soo gudagalaa ma suuragal aha ma suuragal ah marka caqlan waxaa la garanayaa calaa kulli shay inta la sheegayo allah inuu ka baxsan yahay waa la garanayaa marka wuxu uhi wakhasa alcaqlu daatahu caqligu wuxuu ka gaar yeelay ilaahay daatadiisa falaysa calayha biqaadir allah qaadir kuma aha inuu daatadiisa baabi'iyo ama yacni markaa daato la mida inuu abuuro qaadir kuma aha culamada qaarkood tacbiirka sidaa carabka uguma ballaadhiyaan waxay ku gaabsadaan qudradu kuma tacalluqdo qudradu kuma tacalluqdo oo waa awooda iyo ma awoodo toonna odhan maayaan waxyaalaha mustaxiilaadkaa ah. marka la sheegoo la yidhahdo qaadir ma ku yahaye waxay odhanayaan qudra kuma tacalluqdee wax kasta oo mumkin oo suuragal ah ama markaa shanigiisu yahay in la jirsiiyo ama aqbali kara in la jirsiiyo allah qadiir ku yahay macnaha la tilmaamayaa waa intaas weeye keligiina maaha culamo kalena waa tilmaameen oo tacbiirka noocaasoo kale waa cabireen laakiin mufasiriinta waxa cabiray waa yaryihiin laakiin kutubul usuul iyo meelaha kale ay ku sheegaan oo ay markaa ku tilmaamaan waayahay aayaddan horeen soo marray in tucadibhum fa inahum cibaaduk wa in takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim sababta jawaabu shardiga labaad looga dhigay fa innaka anta alcasiizu alxakiim maxay tahay waa ka jawaabnay waxaynu sheegnay culammadu aqwaal badan bay ka yidhaahdeen laakiin mid ka mid aynu tilmaamay oo ah in la yidhaahdo labadaba way u taallaayo xagga tacdiibka iyo xagga makfirada mid walba waxaa laga tilmaamayaa allah inuu casiiz yahay oo awoodaayo xakiimna yahay oo sida ugu habboon yani markaa u dhigay waxa ugu habboonna u samaynay awjuh kale ay culamada qaarkood sheegeen waa in la yidhaahdo in tucadibhum fa innahum cibaaduka wa in takfir lahum labadaba waxa markaa jawaab uga dhigan fa inahum cibaaduk tan kalena istinaaf bay tahay bacdu ahlicilmi saasay mareen oo in laga tilmaamayo haddaad cadaabto iyo haddaad u dembi dhaaftaba fa inahum cibaaduk waa addoommadaadii deedna jumlo dambe cusub baa la sheego fa innaka anta alcasiizu alxakiim waa jawaab ahlucilmiga qaarkood ay markaa tilmaameen oo ay sheegeen marka awjuh badan bay adigu calaa kulli xaal culammadu tilmaameen awjuhdaasi waxa weeye taa horaynu sheegnayo tan dambaynu ku darrayba waa ka mid waxaanu ihi shardigu wain takfir lahum fa anta alcasiizu alxakiim gaalada inaan loo dembi dhaafaynin gaalnimo ku dhimatay ayaynu ku haynaa aayaadka qur'aaniga ina allaha laa yakfir an yushraka bih markaa shardiga see loogu xidhay oo ciisa bnu maryam uu yidhi wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim sawta gaalo gaalnimo ku dhimatay aan loo dembi dhaafay waxaynu kaga jawaabnay shartaa lagu xidho oo muu odhan waad u dembi dhaafaysaa ma odhane wuxuu yidhi haddaad u dembi dhaafto marka taasina waxay ku xidhan tahay ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisay ku xidhan tahay marka inaanu yeelayna ilaahay waa inoo sheegay shardiguna ma laasimsanayo dhicitaan oo shardiga in wax lagu shardiyaa laa yastalzimu alwuquuc waayo ashyaa mustaxiilaadaba waa lagu xidhaa weji kaloo suyuudi markaa uu sheegay baa jiraa oo carabka aynu marinay oo markii aynu laqbaynay laakiin aynaan waadixin suyuudi isagu si kale u dhigay in tucadibhum fa innahum cibaaduk wuxuu ku fasiray ciddii gaalnimo ku dhimatay in looga jeedo wa in takfir lahumna looga jeedo ciddii markaa soo islaamtay oo iimaan ku dhimatay walow markaa dulmi iyo fisqiba ha u weheliye oo wuxuu uhi in tucadibhum ay man aqaama cala alkufri minhum haddaad cadaabto kooda gaalnimada ku baaqi noqdo ku sugnaadoo ku daa'imo bimacnaa gaalnimo ku dhintay haddaad cadaabto fa innahum cibaaduk waa addoommadaadii wa anta maalikum tatasarafu fiihim kuwa gaalnimada ku dhintayna in la cadaabaya waaba qacan waaba qacan hal arrinu hadduu yimaado ku saabsan inta markaa waxa weeye shardiyada ah shay ama aan dhacaynin ama mustaxiila ama dhicitaankiisu yar yahay ama laga shakisan yahay baa la geliyaaye sababta loo geliyay maxay tahay waxaa la odhanayaa markaa sidaa la sheegay waa haalibka laakiin min hayri alghaalib ayay markaa markaana noqonaysa wa in takfir lahum ay liman aamana minhum haddaad u dembi dhaafto koodii soo rumeeyeyna fa innaka anta alcasiizu alxakiim marka wuxuu ku xambaaray shardiga horena in looga jeedo ciddii gaalnimada ku dhimatay shardiga dambena in looga jeedo ciddii soo islaamtay calaa haada waxay noqonaysaa inay ku dhisan tahay wakhtiga hadalkan oo siyuudi odhanayaa inay tahay bacda rafci markii la rafciyey dabadeed inuu markaa odhanayo laakiin tafsiirkiisa hore wuxuu soo maray oo siyuudi ku socday inay yowmulqiyaamaha tahay laakiin waxay ansab usii noqonaysaa yani markaa in la yidhaahdo yacni waxa weeye qowlka odhanaaya markii la rafciyey ayuu hadalladan markaa yidhi oo su-aasha la weydiiyey uuna ka jawaabay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuub